bsmi الرحmن الرحيم alxamdu للh رb العاalمين وصل اllهma وsلم عlى نabyina mحamd وعlى آlih وصaxبih أجمعين amا bعd fayqul الxaafiظ raximh اllah taعalى رaxmaة waascة baab اlwuضوء wayse qaadadkiibuu baabu yahay bacdamaa uu ka soo hadlay imaamku biyihii lagu dahaaro qaadan lahaa iyo axkaamtooda kadibna uu ka soo hadlay weelashii la isticmaalayey iyo maxaa la ogol yahay in la isticmaalo maxaanse la ogolayn bacdina uu ka soo hadlay nijaasada zuulinteeda ayuu hadda wuxuu u yimid marka weyse qaadadkii baabu lwuduu'i weyse qaadadkii buu baabu yahay can abi hurayrata radi allahu canhu abu hureyre waxaa laga warinaya can rasuuli illahi sal ly slam rasuulku isaguna wuxuu ka warinaya annahu nebigu qaala inuu yidhi sal lay aslam lowlaa an ashuqa inaan dhibo haddii lala yahay calaa ummatii ummaddayda korkeeda inaan dhibo haddii lala yahay oo taasi ayna jiri lahayn la amartuhum waan amri lahaa bistiwaaki cadayashadan amri lahaa maca kulli wuduu'in wayse kasta la jirankeeda inay cadaydaan yani lowlaa makhaafat an ashuqa calaa ummatii wey haddaana ka baqaynin inaan ummaddayda korkeeda dhibo oo xaraj iyo cidhiidhi iyo dhibaato aan geliyo taa haddaanan ka baqaynin waxaan amri lahaa inay cadaydaan wayse kasta la jirankeeda mar kasta weysanaya akhrajahu waxaa soo saaray xadiidka maalikun imaamu maalik baa soo saaray fi lmuwaطa wa axmed fi lmusnad wاnnasaa'iyu fi sunan اlkubra laba sunan buu leeyahay sunankiisa hadda aynu aada u naqaano waxaa la yidhahda almujtaba wuxuu ka soo gaabiyey asunan اlkubra buu leeyahay sunan kubra isaga laftiisa hadda waa maطbuuc waa la daawacay marka xadiidka sunan kubra buu ku yaalay haalibanna haddii la ilaaqo la yidhaahdo akhrajahu الnasaa'iyu fi lmujtaba baa laga wada oo sunanka yara lakin hadda waxaa laga wadaa oo halku ka wadaa fi lkubra wasaxaxahu waxaa saxiixiyey xadiidka ibnu khusayma wadakarahu waxaa sheegay albuhaariyu bukhaari baa sheegay tacliiqan buu ku sheegay yani wuu tacliiqiyey tacliiqa waxa weeye in xadiidka sanadkiisa qeybta hore la jaro bilowga laga bilaabo la jaro ama waxaa la sheegaya saxaabigii ama taabicigii iyo saxaabigii ama taabici taabicigii iyo yani taabicigii iyo saxaabigii adiga meesha sanadkuu ka bilowdo in laga gooyo oo laga jaro ama nin ama laba nin ama ka badan wahaakada marka bukhaari isagoo mucalaqa buu xadiikaa wariyey xadiidka waxaa kaloo saxiixiyey ibnu salaax asalka xadiidkuna wuxuu ku yaalaa saxiixayn min xadiidi abi hurayra laakiin meesha maca kulli wuduu'in ah bay saxiixaynku waxay wariyeen cinda kulli salaatin waa lafdiga bukhaariyo muslim salaad kasta agteeda waxaan amri lahaa inay cadaydaan lafdigan maca kulli wuduu'in ah waxa weeyaan ayay qoladaasi soo saareen meesha lagu sheegay labada lafdi waxaa jamciyey oo yidhi maca kulli wuduu'in wa maca kulli salaatin waxaa jamciyey axmed fi lmusnad shawaahid badanna wuu leeyay xadiid ayb xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey marka la weyse qaadanayo in la cadaydo asiwaak waa kelimo mushtarak ah waxaa loo isticmaalaa ficilkana waa loo isticmaalaa yani cadayasho ladhaha cadayasho aalada lagu cadaydo na waa la yidhaahdaa siwaak magaceeda halkan marka waxaa laga wadaa bisiwaak waa ficilkiio waa cadayasho ayb xadiidku marka wuxuu faa'iideynayaa marka la weysaysanayo in la cadaydo inay sunnata cadaygu min fisaal lfitra buu ka mid yahay si ahaantiisa kama saxiixi muslim kama cinda saxiixi muslim kama cinda muslim fi saxiixihi wa cinda alarbaca nebigu wuxuu ku tiriyay sal lay aslam fisaal lfitra laakiin xadiidkani si gooniya wuxuu sheegaya xilliyada uu mustaxabka yahay inay tahay xilliga la weysaysanayo oo ruuxu inuu weysaysto jamaahiiru ahlicilmi culimada badankood waxaan dhilaha inuu ruux cadaydo jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan cadayashadu inay mustaxab tahay oo sunno tahay oo uusan waajib ahayn xadiidkaana kutusaya oo nabigu wuxuu yidhi lowlaa an ashuqa calaa ummatii laamartuhum amarkaas muxuu ka wadaa yani laamartuhum amra iijaab waay amar aan ku waajibinayo oo farab ku ah baan amri lahaa laakiin waxaan u amri la'ahay waxaan ka baqayaa inay mashaqo iyo dhibaato ay ummaddu kala kulanto ummadaydu oy ku rafaado marka nebiguna salawatu rabbi wasalaamu calayh wixii ummaddiisa dhibaya muusan jeclaa jir marka la amartuhum waan amri lahaa buu yidhi waan ku waajibin lahaa waay maxaynu ka bahana marka inaysan waajib ahayn sooma san waajib ahayn saas weeye wa sawaab ayib xadiidka waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa qaacido usuuli ah qaacida usuuliya oo ah almru yaqtadi lwujuub qaacidada adilada loo daliishaday ka midta ah amarka mulaqa ah ee aan saarif jirin ka wujuubka inuu kutusayo waajibnimo faa'iidaynayo nusuusta loo daliishadu ka mid yahay maaa nebigu wuxu uhi sl ly waslam lowlaa an ashuqa calaa ummatii laamartuhum laamartum bimacnaa waxaa laga wadaa waan ku waajibin lahaa sooma idan almru yaqtadi lwujuub saasmaadilada loo daliishaday waxaa kaloo xadiidku inoo faaideynaya qaacidada iyadana wuxuu ka mid yahay oo loo deliishada asal u yahay qaacidada ka mid ah min alqawaacid alkhams alkubra oo ah almashaqatu tajlibu taysiir mashaqadu sideedaba waxay soo jiidaa way keentaa fududayn in ummadda lagu waajibin waayo oo la yidhahdo cadayashadu sunno inbay tahayo waa laydinka raba laakiin waajib idinkuma waxaa keenay lirafci lxaraj ummadda mashaqo looga cabsaday marka wixii mashaqo keenaya waa marfuuc maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj nabiguna salawatu rabbi wasalaamu calayh maa khuyira bayna amrayni ila اkhtaara aysarahuma ma lam yakun iman laba shay nebiga lama looma dooransiinin ilaa midka fudud buu dooran jiray hadduusan dembi ahayn culimadu waxay leeyihin shan goor baa sunnanimada cadaygu adkaanaya waxaa ka sugan xadiid xasana nabiga sal lay slam inuu ku sheegay madharatun lilfami mardaatun lirab afkana wuu daahiriyaa allana wuu raalli geliyaa cadaygu nabigu aad buu ugu dadaali jiray salawatu rabbi waslamu caleyh shan xilli buu marka sunanimadiisu sii adkaanaysaa bay leeyihiinoo waa marka uu ruuxu salaadda isu taagayo waxaana faa'iidaynaysay riwaayada saxiixaynka cinda kulli salaatin marka labaadna waa markuu weyse qaadanayo ayadana waxaa faa'iideynaya xadiidkan meesha inoo yaallo maca kulli wuduu mar kastoo weyse qaadanayo waxaa kaleeto iyadana sunanimadiisu aad u adkaanaysaa cinda qiraa'ati alqur'aan waxaa kaloo iyadana sheegaan cinda alistiiqaad min annowm markuu ruuxu hurdada ka tooso yani haaliban markuu hurdada laga soo tooso afku wuxuu u baahan yahay in la nadiifiyo la aahiriyo nebiguna sal lay aslam kaana ida qaama min alleyli yashun sufaahu nebigu sal lay waslam markuu hurdada ka kaco afkiisa wuu cadayi jiray waxaa kaleeto marka shanaad ah cinda tagayuri alfami afku markuu isbedelo ama hadal buu isku bedelay ama aamus buu isku bedelay ama isbedel afka markuu ku dhaco in la cadaydo shantaa goor bay yidhahdeen culimmadu sunnanimadiis way sii xoog badanaysa macnaha ayib xadiidka marka waxaynu ka faaidaysanoo kale laamartuhum biاsiwaaki maca kuli wuduu wa fii riwaayatin cinda kuli salaat soma waxaa laga faaidaysanaya cadaygu inuu mustaxab yaho sunno yahay ruuxa sooman iyo kaan soomanaynba inuu sunno u yahay bacda azawaal iyo qabla zawaalna inuu sunno yahay lanna waxaa shamlinaya cinda kulli salaad sooma lanna bacda ruuxa sooman ee gelinkan dambe jooga soo salaad ma tukado cinda kulli salaad soo weysaysan maayo cinda maca kulli wuduu cumuumkaa waxaa soo gelaya asaa'im bacda azawaal waana masle khilaafiyo oo la khaluufu fami saa'im ayabu cinda allahi min riixi lmiski bay u deliishadeen shaaficiyada iyo xanaabiladu bacda zawaal ruuxa sooman inuu cadaydo in laga fiican yahay lanna khaluufkii isbedelkii afka ku yaalay iyo urkii ilaahay jeclaaya afka ku yaalay ee soonka ka dhashay ayuu cadaygu tagsiinayaa bay leeyihi laakiin waa lagala doodayoo waxaa la yidhi waxa ma tagsiinaye khaluufku ma aha afka isbedelka ku jire waa urka ka imaanaya caloosha maran calooshu markay madhato urka ka imaanaya afka soo maraya ayaa laga wadaa khaluuq kaana cadaygu ma bedeli karo sidaasaan sawaaba manaa bacda azawaal wa qabla azawaal saa'imka hayru saa'im cadaygu mustaxab buu u yahay saas man ayb wacan xumraana waxaa laga warinayaa xumraan mowla cumaan ana cumaana cumaan dacaa wuxuu u yeedhay biwaduu'in bifatxi lwaawi biwaduu'in maxay tahay biyo lagu weysaysto biyo uu ku weysaystu dalbadayoo u yeedhay meeshan waxaa ku jirta markaasaa loo keenay hadalka waa la gaabiya faasala markaasuu dhaqay markii loo keenay kafayhi labadiisa kaf buu dhaqay kafku waa cumacunta waa gacanta qaybteeda hore waa mifsal gacantu ka kala baxdo inta horaa la yidhahdaa kafka faasala markaasuu dhaqay kafayhi labadiisa kaf alaa maraatin saddex goor buu dhaqay uma kadibna tamadmada wuu luqluqday wastanshaqa biyihiibuu sanka ku jiiday sankuu geliyey oo biyihii ku jiiday wastantara biyihii uu sanka ku jiiday buu sanka ka soo saaray oo ka soo firdhiyey ayb istanshaqa iyo istantara waa u tegi doonnaa istanshaqa hadday labada kelimo kulmaan istinshaaqqa waxaa la yidhahdaa biyaha oo sanka lagu jiido kor loogu jiidoo la geliyo istinfaarkana waxaa la yidhahdaa biyihii sanka galay oo laga soo firdhiyo oo laga soo saaro istanshaqa wastansar uma kadibna hasala wuxuu dhaqay wajhahu wejigiisuu dhaqay alaaa maraatin saddex goor uma kadibna hasala wuxuu dhaqay yadahu gacantiisa alyumna ee midigta ila almirfaqi xusulka laga gaadho alaaa maraatin saddex goor buu dhaqay uma kadibna alyusra midii bidixdii buu dhaqay asala wuxuu dhaqay alyusra wey mila dalika kaa aan soo sheegnay mid lamid saa aan soo sheegnay si lamidu u dhaqay oo saddex buu yadan dhaqay ilaa laga gaadho xusulka laga gaadho uma masaxa wuxuu masaxay birasihi madaxiisuu masaxay oo gacantuu qoyan mariyey uma kadibna asala wuxuu dhaqay rijlahu gacantiisa lugtiisa alyumna ee midigta ah ila alkacbayni ilaa labada anqow laga gaadho ilaa anqowyada laga gaadho alaaa maraatin saddex goor buu yuu dhaqay uma kadibna alyusraa bidixdii buu dhaqay mila dalika ka aan soo sheegnay mid la mida ah. saan soo sheegnay si lamiduu dhaqo iyadana saddex buu dhaqay ilaa anqowyada laga gaadho uma kadibna qaala wuxuu yidhi cusmaan ra'aytu waxaan arkay rasuula allahi sal lay slam rasuulka oo tawada'a weysaystay naxwa wuduu'ii weysaysigoygoo kale haada ee kan sidaa aan u weysaystay oo kale si la mid a ah, nebigoo u weysaystay ayaan arkay buui muttafaqun calayhi xadiidka buhaari muslim baa soo saaray keyrkoodna way soo saareen ahlu sanadka iyo keyrkood xadiidku tatimuu leeyahy dhammaystir buu leeyahy dhammaystirkiisuna waxa weeye cumaan wuxuu yidhi uma qaala rasuulu lahi sal lay wasalam man tawada'a naxwa wuduu'i haada nabigu markuu saa u weysaystay baa wuxuu rasuulku yidhi ruuxii u weysa qaata sidaa aan u weyse qaatay oo kale uma qaama kadibna istaaga fa rakaca rakcatayni laba ragcadood tukada laa yuxadiu fiihimaa nafsahu labada ragcadoodoo naftiisa uusan uu sheekaynayninoo dhexdooda uusan ku sheekaysanaynin ayb afar allahu lahu maa taqadama min denbihi wixii dembigiisa hormaray ilaahay baa u dhaafaya subxana wa tacala waa inuu qaabkaa u dahaaro qaato kadibna laba ragcadood uu tukado labada ragcadoodna uusan dhexdooda ku sheekaysanin yani waxaa laga wadaa uusan qalbigiisa sheeko kaliya war kala gelini salaada uu qaabilo w man ayb xadiikani marka duruq badan buu leeyahay riwaayada bayhaqi waxay ku dartay haddaas luqluqashada iyo sandaarsiga saddex goor inuu ka dhigay inooguma darin sooma laakiin riwaayada bayhaqi waxay tihi uma tamadmada wastansara alaaan sandaarsiga ah, iyo luqluqashada iyadana inuu saddex goor biyaha u qaaday bay inoo sheegtay ibnu khusayma sidoo kale isagana riwaayadiisa wuxuu yidhi fatamadmada alaaan wastanara alaaan ah, saddex goor buu luqluuday saddex goorna wuu sandaarsaday abu daawuud iyo daara iyo bayhaqi sidoo kale xadiidka meesha waa masaxa uma masaxa bira'sihi somaartaan meeshaas masxu ra'siga tiro muuna u sheegay sooma inta kalodha saddex saddex buu ka dhigay laakiin madaxa masixidiisa isaga muusan u sheegin laba iyo saddex toban masaxa u ilaaqay xadiidku wuxuu ka mid yahay axaadiista ugu caansan ee tilmaantay nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh weyse qaadadkiisii iyo kayfiyadii uu weyse qaadan jiray saxaabo badan ayayna ka sugan tahay inay dadka si ficliya u tuseen weyse qaadadkii nabiga salawatu rabbi waslamu aleyh cumaan baa ka mida cali bn abi aalib baa ka mida waxaa ka mida miqdaad baa ka mida waxaa ka mida eh, cabdullahi ibnu zayd baa ka mida saxaabo fara badan abu hurayra ka mida yacni dadka intay markay u yimaadaan bedelkay afka uga sheegi lahaayeen si ficliya u weyse qaadanaya markaasi waxay liin saasuu nabigu weyse qaadan jiray liannahu kama yuqaal alficaalu ablaqu min almaqaal ficaalku ficilku muu ka xeeldheerya inta badan odhaahadaxadiidku wuxuu inoo faaidaystay marka waxaan ka faa'idaysanay marka la weyse qaadanayo faqasala kaffayhi alaaa maraatin in gacmaha la dhaqayo intaadan weyseqaadka bilaabin markaad weyseqaadka bilaabayso dabcan bisinkii iyo niyadii iyo waxbaa ka horreeya bisinka wuu tegi doonaa xadiiskeeda wuu keeni doonaa laakiin niyadu waa ka horreysa oo niyada laabuda wey markuu ruuxu niyoodo kadib wuxuu dhaqayaa labada kaf buu dhaqaya labada kaf dhaqitaankoodu waajib ma aha sunnooyinka weysaday ka mid tahay biitifaaqi alculamaa culimadu isla ogolyihin laisuma khilaafsan ayib mana aha middani midda inoo soo socoto ruuxu hurdada markuu ka soo kaco weyse qaadan rabo inuu gacmaha dhaqo intuusan weelka gelinin amarkeedaa inoo soo socoto taa iyo tani waa kala duwan tahay marka tani waxa wey waa ruux weysaysan raba intuusan weysadii kale gudagelin waa inuu labada kaf dhaqo xadiiska inoo soo socdana waa ruux hurdo ka soo kacay taas marka waa inoo imaan doontaa isku mid ma keliya waxay isugu imaanayaan haddii uu ruuxu hurdana ka soo kaco weysana rabo xadiika labada aahir daahirka labada xadiis waxaa laga fahmayaa inuu kasoo kiciddii hurdada uu ka soo kacayna saddex goor gacmaha u dhaqo weyse qaadadkiina uu dhaqo oo uu u dhaqo oo sunnada ahaa inay isdhex galaanna waa suroobi karta sida yani uu leeyahay alimaam alamiir sancaani aleyh ramat ullah marka dhaqidooda waa sunno layskumana khilaafsana ayib ijmac waxaa ku guuriyey in sunanimadaasi laysku khilaafsanayn ibnu mundir iyo ibnu qudaama iyo keyrkoodba waxay leeyihiin waa sunno saddex goor in laga dhigana iyaduna waa sunno iyadun laazim ah masalada labaad ee uu ka hadlay waxa weeye luqluqashada iyo sandaarsiga ayaga waa laisku khilaafsan yahay ma waajiba mise waa sunno jumhuurtu waxay qabaan maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabilada qaar ka mida iyo xanafiyada iyo waxay leeyihiin sandaarsiga iyo luqluqashadu waa sunno laakiin alimaam madhabka xanaabilada fi lmashhuuri canhum waxay qabaan sandaarsiga iyo luqluqashadu labadu waa waajib sidaasaana sawaab ah daliilkeedana waanu tegi doonaa insha alla sawaab waxa weeyaan sandaarsiga iyo luqluqashadu labaduba inay waajibiyeen maxaa yeelay amar baa ku arooray xadiidka amarkana waan u tegi doonaa amarkana waa nagii hadda soo maraynay alamru yaqtadi lwujuub ila ida kaana hunaaka saarif saas man ayib waan u tegi doonaa taa iyada waxaa kaloo masale kala intaynan taa ka gudbin sandaarsiga iyo luqluqashada saddex goor baa laga dhigi karaa hal marna waa laga dhigi karaa ma hal mar baa biyaha loo soo wada qaadayaa mise luqluqashadana kuwo madax bannaan baa loo qaadayaa sandaarsigana biyo kalaa loo soo qaadaya sida sawaabka waxa weeye ee saxdaa ah, hal biyaa loo soo qaadayaa waa laysu marinayaa haddaad rabto inaad saddex ka dhigto hal mar baad biyaha soo qaadaysaa waad qaarna waad ku luqluqan oo afkaad gelinaysaa qaarna waad ku sandaar haddaad rabto inaad badiso mar kalaad saa samayn mar saddexaad baad samayn amaa in sandaarsigana biyo gooniyo loo soo qaado luqluqashadana biyo gooniyo loo soo qaado walow shaaficiyadu ay yidhaahdeen taasaa fadli badan xadiidkeedu waa daciif axaadiidta saxaaxda ah ee saxiixaynka iyo ku taalla sunankaba waxay sheegaysaa sandaarsiga iyo luqluqashada biyahoodu inay halmar soo qaadid yihiin inay wadaagayaan soo qaadidda mar la soo qaaday ama mar laba la soo qaaday waxaa ka mid a ah xadiiska kutusaya xadiidka cabdulahi bni zayd cinda albuhari wamuslim xadiidka cabdulahi bni cabaas cinda albukhaari saas man axaadiidta saxiixa waxaa khilaafsan ee ay qabsadeen shaaficiyada culimada qaarkoodna waa xadiis daciifa wey man saas bal alimaam shaafici wuxuu nasan umka ku leeyay bilum wuxuu ku leeyahay in la jamciyo ayaa fadli badan oo mustaxaba buu leeyahay sidaana waxaa rajaxaya alimaamu nawowi ciraaqi waana sida mashhuurka ah madhabka xanaabilada saas maa taa markaan intaan kaga soo gudubno oo kala qaadidda biyaha in loo kala qaado midba biyo cusub loo soo qaado xadiiskeedu inuu daciif yahay haddaynu saa kaga soo gudubno sunnaduna ay tahay in biyaha lagu kulmiyo waxaynu u gudbaynaa uma asla wajhahu alaa maraat wejigiibuu dhaqay wejiga dhaqidiisu inay farad min furuud alwuduuta waajib iyo rukni arkaanta weysada inay ka mid tahay layskuma khilaafsana kitaabka iyo sunnada iyo ijmaaca intuba ku tusaya ida qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum axaadiiska nebigana sal alay wasalam inta tilmaantay nebiga weyse qaadadkiisa wejiga kamaynay tegin marka waa laisla ogolyahay inay ijmac tahayna waxaa soo guuriyey alimaam axaawi cayniga sharxay saxiix bukhaariga ibn cabdilbar ibnu rushdiga maalikiga ah almaawardi imaam nawowi iyo ibnu qudaama kulligood waxay soo gorinayaan wejiga dhaqidiisu inuu farad yahay inaan laysku khilaafsanayn ayb saddex goor in la dhaqo ayadu laazim maaha hal hal mar haddii la dhaqo xubnaha oo dhan waa ku filanta waa xawaaxaysiga la yidhaha waa xawaaxaysiga hal mar in xumi walba la dhaqo maxaa yeelay nebigu sal lay aslam sida saxiix saxixbuhari keyrka ku taalla tawaba'a maratan mara tawaba'a maratayni maratayn hal hal marna xubnaha wuu dhaqay laba labana wuu dhaqay saddex saddexna wuu dhaqay sooma marka taas iyadu tasliifka iyo cadadku laazima oo mustaxab waa sida fiican laakiin dhaqidan baa waajib inay biyuhu wada gaadhaan xubinka uma kadibna asla wuxuu dhaqay yadahu lyumna gacantiisa midigta ila lmirfaqi laga gaadho xusulka laga gaadho aa maraat aa maraat iyado waa mustaxib laakiin gacanta dhaqideedu ayaduna min furuudi lwuduu inay tahay layskuma khilaafsanaa aayadduna way sheegtay axaadiista nabigana sal lay slam kamayna tegin oo hal ninoo saxaabada ah oo weysadii nebiga tilmaamayoo ka tegay gacmaha dhaqitaankooda ma jiro ijmaacuna sidaasuu ku guntamay isaguna keliya meesha uun khilaafku ka imaan kara waxa weye gacanta xaddeeda xadiiskani wuxuu ina yidhi waxaa la dhaqayaa ilaa mirfaq sooma ilaa mirfaqa ayib waxaa la isweydiinayaa mirfaqu ma daakhilba oo xubinka la dhaqayuu ku jira mise wuu ka baxsan yahayo inta uun ka horaysa xusulkan baa la dhaqaya kelimatu ilaa muxuu ahaa sil wujuuhakum waydiyakum ila almanaafiqi xadiiskuna muxuu yidhi ila almirfaqi kelimatu ilaa waa min xuruuf alghaaya la yidhahda min xuruuf alghaaya shaygu meeshuu ku eg yahay bay tilmaantaa meeshuu ku eg yahay bay tilmaantaa ayib ilaa haddii la isticmaalay bimacnaa mac miya oo mirfaqu wuu gelayaa miya bise ma gelayo asawaab waxa weeyaan murfaqu waa dakhil fi lxukmi wabittaali ilaadani bimacnaa maw bimacnaa macawe mana yani waxa weeyaan waaydiyakum ila almaraafiqi maca almaraafiqi lanna abu hurayra kama fi saxiixi muslim min xadiidi nucaym bni cabdillahi almujmir abu hurayra markuu weysaysanayey oo nebiga weyse uu tilmaamayay sal lay aslam uma asla yadahu xatى sharca fi اlcadud uma asla اlyusra xatى sharca fi اlcadud uma qaala ra'aytu rasul اlah sl lay slm yatawadأu naxwa wuduu'i hada abu hurayra markuu weyse qaadanayo weysadii nebiga tilmaamayey gacanta markuu dhaqayey intuu dhaafay xusulka iyo mirfaqa buu wuxuuba galayba cududda cududuu galayba bidixdana sidoo kale ilaa cududuu gaadhay markaasu wuxuu ihi nebigoo saa u weyse qaadanayaan arkay salawatu rabbi waslamu caleyh axaadiis markii duruqdeeda la kulmiyo xasanana waxaa ku sugan nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu biyaha ku warwareejin jiray xusulka markuu weysaysanayo oo uu dhaqi jiray ayaduna axaadiis markii la sugaya xasan sawaabku marka waxa weeyaan mirfaqa haddii laga tago oo biyaha aan la gaadhsiinin weysadii ma jirto weysadii ma jirto macana arrin muhim in lagu baraarugo u ayb uma masaxa birasihi madaxiisuu masaxay uma masaxa birasihi madaxiisuu masaxay halkaas riwaayadaasi madaxa masixiddiisa ah inoomayna sheegin intaa ka badan laakiin riwaayo kale waxay leedahay uma masaxa ra'sahu alaaan saddex goor buu madaxiisu masaxay madaxa masixidiisa laba mas'alaa laysgu khilaafsan yahay ma qaar ka mida la masaxayaa oo waa lagu gaabsan karaa in qaar ka mida la masaxo mise kulligii in la masaxa waajiba taa waa laisku khilaafsan yahay mar kalena waa laisku khilaafsan yahayo madaxa masixiddiisa ma dhowr goor baa lagu celin saddex goor mise hal mar basaa mashruuca iyadana waa mar kaloo laisku khilaafsan yahay ayb midda ah madaxa qaar ka mida in la masaxo ma lagu gaabsan karaa waxaa qaba in lagu gaabsan karo shaafici iyo xanafiyada waxayna leeyihiin aayadda wamsaxuu biru'uusikum ba'daasay ka dhigayeen tabciidiya biru'uusikum bacd aras aw maa yuطlaqu calayhi ismu ras wuxuun madax la yidhahda masaxa qayb ka mid ah hadaad masaxdo marka madaxii waad masaxda yasduq caleyh taasi waxa weeyaan sida sawaabka waanu tegi doonnaaye madaxa in la wada masaxo ayaa axaadiista nebigu sheegtay ee aayadda fasirtay madaxa oo bannaan oo inta qaar la masaxay qaarka kale laga tegey wax xadiisoo ku sugan ma jiro wixii ku soo aroorayna waa daciif madaxa hadday cumaamadii saaran tahayna in madaxa qaar ka mida la masaxo cumaamadana lala masaxo way soo aroortay madaxu hadduu bannaan yahayna kulligii in la masaxana axaadiiay kuso horta waa u tegi doontaa laakiin madaxiioo bannaan in qaar keliya laga masaxo inta kale laga tagaayo wax nasoo kutusaya lama hayo wabitaali waa ra'yi daciifo ayb taasi waa masaladaas mas'alada labaadi madaxa masixiisa ma dhowr goor baa la masixi karaa laba iyo saddex miyaa lagu celin karaa mise hal mar keliya la masaxaya axaadiista kusoo aroortay iyadana waxaan kaga hadli doonaa xadiidka inoo soo socda wamasaxa bira'sii waaxidatan markaan marayno halkaasaan ku sharxi doona uma asla rijlahu midigtii lugtiisuu dhaqay alyumna ee midigta ila alkacbayni ilaa aan laga gaadho alaaa maraatin saddex goor alkacbu waa aanqowga sidaa jumhuurtaa qabta abu xaniifa khilaafo wuxuu yihi kacabka waxaa la yidhaahdaa waa baashan cidhibta soo cidhibta cidhibta dambe baa anqow la dhahaa buuri oo abu xaniif xanafiyadu kacbiga waxay u yaqaanaan cidhibta dambe laakiin cinda jumhuur kacbigu waa aanqowga wa hada huwa asawaab lanna xadiidkii saxaabadu markay sheegayeen safka salaadda markay u taagan yihiin kaana yulziqu axaduna kacba saaxibihi bikacbihi sooma midkanna midka kale aanqowgiisuu ku dhajin jiray haddii la yidhahdo marka waa cidhibta iyo seeda dambe salaadda hadii loo tugay meel isku dhejin karaa ya maya culimada luqadda ayagana ee luqadda carabiga takhasuskeeda leh ayaguna waxay leeyihin alkacbu waxay ku fasirayaan laftan aan u naqaan hada huwa sawaab saasaa sax maa isagana waa la dhaqaya ilaada iyadana ilal kacbayni ku jirta aayadda qur-aanka iyo xadiidka labadaba ilaadu bimacnaa mac wey iyadan oo anqowyada waa in biyaha ay gaadhaan haddii kale waxaa imaanaysa weylun lilacqaabi min annaar ah, dadka aan dhaqaynin aan gaadhsiinaynin yani eh, mxuu ahaay biyaha meeshii waajibka ah oo nabigu sal lay slam xadiidkaas ayuu ku saaroy alaa maraatin saddex koor alaa maraatku iyadu waa sunno hal mar baa ku filan uma lyusra mila dalik uma qaala ra'aytu rasuula alahi sal lay slam yatawada'u naxwa wudu'i hada weyse hadda aan idiin weyse qaatay nebigo arkay salawaatu rabbi wasalaamu calayh an caliyin radi allahu canhu cali waxaa laga warinaya fii sifati wuduui nabiy sal lay slam sababkiisa sal lay waslam markuu tilmaamaya can caliyin radi allahu canhu fii sifati wuduui nabiyi nebiga weyse qaadadkiisa weyse sifadeeda sifadaa shanigeeda iyo arinkeeda markuu ka hadlayay qaala wuxuu yihi cali wamasaxa wuu masaxay nebigu bira'sihi madaxiisa wuxuu masaxay waaxidatan hal mid ah masxatan waaxida hal masax ayuu masaxay kuma celin mar labaad ahrajahu waxaa wariyey xadiidka abu daawuud baa wariyey wa ahrajahu waxaa kaloo soo saaroo wariyey atirmidiyu wاnasaa-iyu iyo nasaa-i biisnaadin saxiix sanad saxiixay ku wariyeen bal iskaba dhaafay qaale wuxuu ihi atirmidiyu tirmidi wuxuu yihi inahu kani asaxu shayin shayka ugu saxiixsan weye oo filbaabi baabkan ku soo arooray madaxa masaxidiisa axaadiista kusoo soo aroortay xadiidka ugu saxiisan wayaan buui makeenaa la yidhahdaa sida muxadisiinta ay taqriiriyaan axu shayin fi lbaab haddii la dhaho asaxu shayin fi lbaab bimacnaa axaadiista ku aroortay buu ugu xoog badan yahay man ayb xadiiku marka wuu sugan yahay waana xadiidku waa dheer yahayo cali bn abi aalib baa sidaa cusmaan hadda aan ku soo kale wuxuu tilmaamay sidii nebigu u weysiisan jiray salawatu rabbi waslamu caleyh marka inta kale waa sidii cumaan kusoo marnay xadiikiisa laakiin wuxuu yidhi meesha cumaan xadiidkiisu uu yidhi uma masaxa bira'si oo iska ilaaqay uusan cadad sheegin tan cali bn abi aalib xadiidkiisa isagu wuxuu yidhi wa masaxa bira'sihi waaxida hal mar unbuu madaxa masaxay mar labaad kumuusan celinin ayb xadiidkan macnuhuu kutusayo oo ah in aan madaxa masixidiisa lagu celcelinaynin inaan lagu celcelinaynin hal mar basa la masaxayo ayaa waxaa qaba jumhuurta jumhuurtaa qaba hal mar umbaa la masaxayaa xubnaha kale oo isagu isku mid maa xubnaha kale laba goor saddex goor baa la dhabi karaa amaa madaxa hal mar baa isaga la marinaya wabas mar labaad lagu celin maayo sidaa waxaa qaba jumhuurta laakiin shaaficiyada waxay qabaan sida xubnaha kale inuu la mid yahayoo la masixi karo saddex goor xageed ka qaadateen baa l shaaficiyey waxaan ka qaadanay bay dhaheen xadiidkii cusmaane kan ka horeeyey ayaa turuqdiisa qaarkood waxaa ku soo arooray khaasatan cinda abi daawuud wadaara qutni waalbayhaqi waxaa ku soo arooray wamasaxa ay cumaan rasahu aaaan masaxa cumaanu ra'sahu alaaan saddex goor buu masaxa riwaayadaa sheegaysa cusmaan markuu nbigu nebiga weyse sheegayey inuu madaxiisa saddex goor masaxay lafdigaa iyo riwaayadaa sheegaysaay baa aad laysugu haystaa ma sugan tahay mise ma sugan waxay leeyihiin ruwaadda xadiidka cusmaan weydisay intooda badan ma aynan sheegin wa masaxa bira'sihi alaaan kumayna darin saas daraaddeed baa imaam abu daawuud wuxuu yidhi fii sunanihi ruwaadda sixaax alxadiidka saxiixa warisay intooda badan lafdigaa mayna sheegin xoogaa waxaa laga fahmaya inuu ishaarayo alaaantu inay shaad tahay kadalika imaam albayhaqi ayaa sidaa isaguna maray marka waxoogaa culimmada qaarkood waxay qabaan lafdigaasi waa shaad shaadna maxaa la yidhahdaa shaadku ma saxiix ba mise waa xasan mise waa daciif waa daciif lafdigaasi waa daciifbay marka leeyihin oo ishaarayaan laakiin sida sawaabka waxa weeye lafdigu waa sugan yahay axaadiistan madaxa masixidiisa tilmaantay waa saddex mid itlaaqday oo tidhi wa masaxa bira'sihi oon tirana sheegin tirana anfiyin iyo mid hal mar ku qayday oo tidhi sida xadiidkan cali oo kale waa masaxa bira'sihi waaxida iyo mid saddex ka dhigtayoo waa masaxa bira'sihi alaaan tidhi sida riwaayada hadda aan ka hadlaynay saddexdaas riwaayadan marka culimmadu waxa leeyihin way sugan tahay oo culimo badan baa waxay leeyihiin yani qaba inay sugan tahay waxaa ka mid a ah maala culimada qabta ibnu jawzi wuxuu leeyahay way sugan tahay lafdadaas ibnu salax baa ka mid xadiid xasana wey leey alimaamu nawowi wuxuu leeyahay sanadkiisu waa xasan bal waxaaba laga baabayaabaa buu leeyahay inuu xasan ka kormaro oo sixa uu gaadho bishawaahidihi asheekh albani caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay xadiidku wuxuu leeyahay saddex sanad laba sanad oo xasana ah oo uu soo arooriyey abu daawuud iyo mid kaloo isagana xasan ah oo saddexaad buu leeyay bulcanaha marka wuxuu tilmaamayaa inuu saxiix likhayri noqon karay waxaa saxiixiyey ibnu khusayma sidoo kale xaaid baa xaafidka ibnu xajar baa xadiidka xoojiyey sidoo kale waxaa kaloo isagana saxiixiyey culimo kaleo fara badan waxayna leeyihiin xadiidkan iyo xadiista kale iskama hor imaanayso xadiidkan odhanaya saddex goor buu masaxay madaxa iyo kuwa ilaaqay oon tiraba sheegin iyo ka yidhi hal mar buu masaxay iskama hor imaanayso waxayna iskaga hor imaanaynin waxa laga hadlayo waa sunnanimo soo ma sunnana maxaa la yidhaahdaa mar shay marna la samayn karo marna laga tegi karo soo ma markii shaygu uu yahay shaygana waajib yahay shaygana xaaraam yahay shaygan sunno yahay shaygana bidco yahay bay iska hor imaanayaan sooma laakiin sideedaba haddii mustaxab iyo sunno laga hadlayo waxaa imaanaysa nebigu sal lay waslam marna saddex goor buu masaxay oo ragga ka wariyey saddex goor inuu masaxay baa arkay marna hal mar keliyuu ku gaabsaday oo ragga ka wariyey baa arkay isagoo hal mar keliya ku gaabsaday marka waxaa laga hadlaya waa sunno tanna bannaan tanna bannaan wa wax istacaarudaya maaha marka riwaayada alaaada tirina way sugan tahayoo saddex waa la masixi karaa riwaayada waaxidada tirina way sugan tahayoo hal mar haddaad ku gaabsatana waad heli karta idan huna laa tacaarud soma wax tacaruda maba jiraba lanna fii xuduudi sunna wlmustaxab waa jaa-isu arafayn sooma wax ishardinahayo lole hala kala qabto maa saas way manaa yani waxaad u noqon kartaan taaminaha sheekh albani caleyh raxmat ullah ayuu kusoo guurinaya wuxuu leeyahay wa huwa alxaq liana riwaayata almarati alwaaxida riwaayada hal mar kan tilmaanta wain kasurat ama badatee laa tucaaridu riwaayata tasliif buui riwaayada saddexda ka dhigtay kama hor imaanayso maxay uga hor imaan weyday id ilkalaamu fii annahu sunna buui waxa laga hadlayo waa sunno inuu yahay wey wa min shaniha an tufcala mara wa tutrak axyaana sunnadana waa in marna la samayn karayo marna laysaga tegi karo sooma marka waa untaa nebigu marna waa sameeyey mar waa ka tegay wahaakada saas daraadeed ba waxaan leenahay alsawaab waraajix waxa weeyaan madhabka shaaficiyada oo inay mashruuc tahay madaxa saddex goor in la masixi karo qolyaha waxay yidhaahdeen oo saddex goor masixidda haddii lagu celceliyo biyahaaba ka badanoo dhaqid oo kaluu noqonay ah, waxaa la yidhi taasi waa war ka soo horjeeda naska nasku mar hadduu sugnaado qiyaas iyo war iyo caqli looma baahna ma biyo ha durdureen ha ka badkeen ha ku yaraadeen hawlka u taallama saddex goor masax mashruuc hal mar ku gaabso mashruuc waay laba goor masax ah mashruuc waay wahaakada saas man ayib xadiidku marka yani wa masaxa waaxidatan xagaadka xadiidka cali bn abi aalib wuxuu kutusayaa uun xaalad ka mida ama qaab ka mida qaababka loo masaxo madaxa kan kalena kama hor imaanaya warajahu tirmidiy wanasaa-iyu biisnaadin صaxiix bal qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yihi inahu asaxu shayin waa shayka ugu saxiixsan oo fi lbaabi baabka kusoo arooray yani xadiidka ugu xoog badan way buley mana waxaa kaloo soo saaray xadiidka ibnu maaja ibnu khusayma ibn xibaan iyo daara qutni kulligooda xadiiska way wariyeen wacan cabdillahi bni zayd ibni caasimin radi allahu canhuma fii sifati lwuduu cabdullahi ibni zayd ibni caasim oo ka mida saxaabaday tilmaamay nebiga weyse qaadadkiisa iyo qaabka u weysaysan jiray ayaa isagana waxaa laga warinaya fii sifati lwuduu'i weyse qaadadkii nebiga sifadiisa iyo qaabkiisa qaala wuxuu yidhi wamasaxa wuu masaxay rasuululahi sal lay slam bira'sii madaxiisuu masaxay nebigu madaxuu masaxay faaqbala markaasuu soo jeediyey biyadayhi labadiisa gacmood wa adbara dibna wuu u jeediyey horeyna wuu usoo waday gadaalna wuu celiyey muttafaqun caleyh wey xadiikaas waa laisku waafaqsay buhari muslim waa soo saaray kadalika abu dawud iyo nasaai bn maaja ayaa soo saaray wa fii lafdin lafdi dhexdii waxaa ahaaday lafdigaasoo lahumaa labadooda u sugnaaday bukhaariiyo muslim u sugnaaday lafdigaaba waxaa ku sugan badaa wuu bilaabay lafdigaa horena way wada wariyeen lafdigan dambena way wada warinayaan wa fii lafdin lafdi dhexdii waxaa ku sugan oo lahumaa bukhaari iyo muslim u sugnaaday oo isla wariyeen badaa wuu bilaabay nebigu sal lay aslam bimuqadami rasihi masaxiddii wuxuu bilaabay wuxuu ka bilaabay wuxuu ku bilaabay bimuqadami ra'sihi madaxiisa qaarkiisa hore yani fooddiisa hore qaar horaha ayuu ku bilaabay halkaasuu ka bilaabay man xataa dahaba ilaa uu la tegey bihimaa labadii gacmood ilaa qafaahu qadaadkiisa uu la aaday uma kadibna raddahumaa labadii gacmood buu soo celiyey ila almakaani meeshii buu ku soo celiyey alladii makaankaasoo badaa uu ka bilaabay minhu xaggiisa ayb meeshuu ka bilaabay buu dib ugu soo celiyey xadiidkan waa xadiidka ugu caansan xadiidka cabdulahi bni zayd bni caasim oo tilmaamay kayfiyada iyo qaabka madaxa loo masaxo xadiidkuna wuxuu tafsiir u yahay aayadda qur-aanka ah wamsaxuu biru'uusikum madaxyadiina masaxa kayfiyadii loo masixi lahaa marka nebigaa sharxay salawatu rabbi waslamu aleh oo caddeeyey ficilkiisu ku caddeeyey wuxuu u masaxayaa labada lafdi way isfasilayaan oo iskama hor imaanayaan qaabka loo masaxayo marka waxa weeye labada gacmood oo qoyan ayaa waxaa la saarayaa muqadam aras madaxa foodiisa hore ayaa la saaraya kadibna waxaa lala aadaya ilaa qadaadka qadaadka markii la gaadhsiiye waxaa lagu soo celinaya meeshii aad ka bilowday oo fooda ahayd man xadiidku marka lafdiga hore iyo lafdigan dambe waxoogaa waxaad mudaynayska hor imaanaya lafdiga hore muxuu yidhi faaqbala biyadayhi waadbara iqbaalka maxaa la yidhah idbaarkiis maxaa la dhaha iqbaalka waxaa la yidhahdaa markaad gacmaha xagga fooda soo aadiso ood fooda xaggeeda usoo kaxaysa waxaa la yidhaahdaa aqbala adbarana waxaa la yidhaahdaa markaad xagga qadaadka iyo gadaal u kaxayso riwaayada hore marka maxay tidhi faaqbala macnaheedu muxuu noqonayaa gacmihii wuxuu usoo kaxeeyey xagga fooda wa adbara haddana gadaal buu u kaxeeyey xaggee buu ka bilaabay marka ya sida ka muuqata waa in gadaal laga soo bilaabay oo fooda loo soo kaxeeyey haddana dib loo celiyo qadaadka lagu celiyo soma saasaa aahirkalafdigaa ka muuqda ayib tan dambena maxay leedahay fooday ka bilaabatay oo qadaadkay aaday qadaadkiibay ka soo noqotay fooday ku dhammaatay soma moodi marka ina iska hor imaanayso see loo jamcinaya w waxaa loo jamcinaya midda hore ee faaqbala biyadayhi wa adbarada waa hadal duuduuban eh waxaa fasirtay lafdigan dambaa fasiray waxaana kuu sii cadaynaya faaqbala biyadayhi wa adbara waxa laysugu cadfay waa waaw lcadaf wlwaawu tufiidu mulaq aljamci wاlاshtiraak laakiin tartiib ma faa'iidaysa sooma wa kaanaka qumta waxay ka dhigantay sidii adigoo yidhi oo kaleeto faadbara biyadayhi wa aqbala lanna wowdan isku xidhaysa hadalka ee waadbarada ah labadan hadal siday hadda isu daba yaallaan inay u kala dambeeyaan ma faa'iideynayso waxay faa'iideynaysaa uun keliyata xukunku inuu ka dhexeeyo soo saas ma sidaas daraaddeed waawdu mar haynay bayna tartiib faa'iideynaynin lafdigan dammaa fasirayo waxaa laga wadaa faaqbala biyadayhi waadbara ay faadbara biyadayhi waaqbala saasaa laga wadaa lafdigan dambaa fasira cadeeye macna ayib waa laba lafdiyo isfasiray culimada qaarkood waxay yidhahdeen ma ahee faaqbala biyadayhi waadbarada si labada xadiis loo jamciyo si kale ku jamciyeen oo waxay yidhaahdeen marka hore foodda ha ka bilaabin foodda wax yar xagga madaxa kale barhkiisa rooda iyo madaxa kale barhkiisa dhexdooda saar halkaa markaad saarto wax yar horay uu soo wado fooda keen fooda markaad keento celiyo qadaadka gee qadaadka markaad soo celiyo fooda keen waxay yidhaahdeen lafdiga hore waxa weeye faaqbala ilaa ay fooda ka tag sooma waadbara laakiin waxaa meesha ku jira waa aqbalo kalaa ku jira soma marka lafdigan dambana iqbaalkii idbaarkii waa xasilay lafdiga horena waa xasilay saasa maraya wasawaab waxa wey isla xadiidka lafdigiisa haddaad u noqotaan saxiix bukhaariga muslimka markuu yidhaahdo faaqbala biyady biyadayhi waadbara ayaa wuxuu daba dhigayaa bada'a bimuqadami ra'sihi xata dahaba bihima ila qafaah uma radahuma ila almakaani aladii bada'a minhu wuu isdaba dhigaya labada laf macnaheedu wuxuu marka uu isku fasiraya marka waa laba lafdi oo isfasiraya aqbalo wa adbadraduna tartiib wowdu ma faaideynayso sidaasaa sawaaba macnaha xadiidku waxaa kaloo inoo faaideeyey madaxa in la wada masaxo mashruuciyadiisa in la wada masaxo mashruuciyadiisa oo lagu inaan lagu gaabsan karin qaar ka mida ah masixidiisa sidaasaana sawaaba madaxu hadduusan cumaamadi saarnayn oo markaa cumaamadi ayna ku duubnayn in qaar ka mida masixidiisa lagu gaassado waa madhabka shaaficiyada iyo xanafiyada iyo qolyaa qaba laakiin daliil sugan oo madax qaawan qaar ka mida in la masaxo lagu gaassado kutusay ma jiro aayadda qur-aanka wamsaxuu biru'uusikum ba'da ay tabciidiyo u deliishadeenna waa laga doodo waxaa la yidhi bacdu nas kuma aha tabciidiyo macaani kaley faaidays ilsaaq bay faa'idaysaa macaani badan bay faa'idaysaa macna alilsaaq in meeshan lagu fasiraana alyaq ah haddaad tidhaahdaan tabciid bay faa'iidaynaysaana waxay noqonaysaa midda ku soo aroortay tayamumkana imsaxuu biwujuuhikum soo biwujuuhikum qaana inaad tidhaahdaan madaxa wejiga qaarkii la masixi karaa inta kale waa la iska dayn karaa tayamumka soo maahin ila wamsaxuu wamsaxuu waay biru'uusikum biwujuuhikum waay soo ma marka bacdu waa inaad tidhahdaan tanna tabciid bay faa'idaystaan saad u dhahdeen taana tabciid bay faa'idaysa wasabab waxa wey bacdu ama tabciid ha faa'idaysa ama yana faa'idayna laakiin meeshan aayadda waxaa fasiray nebigaa fasiray salawatu rabbi wasalam aleyh soo ma ah, ilan qur-aanka fasiridiisa rasuulkaa caddeeyey sal lay slm ficilkiisuu ku caddeeyey wuxuuna ku caddeeyey yaa imaa madaxu hadduu bannaan yahay kulligii in la wada masaxo waa mid xaggay cumaamadii saarantao kuwa duubane cumaamadda adag ee furideedu ay adag tahay ay saaran tahayna qaar ka mida inta la masaxo foodoo kale laga masaxo biyaha laga gaarsiiyo baa cumaamadda lagu dhammaystiraya inta soo aroortay waa intaa laakiin madax taawan in qaar ka mida masxiddii lagu gaabsaday adiladeediiy nusuusteedu waa daciif adilada kuso aroortay ma tabar badna an cabdlahi bni camrin radi allahu canhuma cabdulahi bni camr bni caas waxaa laga warinaya isagana fii sifati lwuduu weyse qaadadkii nebiga sifadiisii markuu tilmaamayey qaala inuu yidhi uma masaxa wuu masaxay sal alay wasalam nebigu wuxuu masaxay bira'sii madaxiisa wa adhala wuxuu geliyey isbacayhi labadiisa farood asabaaxatayni ee tasbiixsiga badan fii udunayhi labadiisa dhagood dhexdooduu geliyey wa masaxa wuuna masaxay oo wuu tiray biibhaamayhi labadiisa suulna wuxuu mariyey daahira udunayhi labadiisa dhagood korkooda rajahu waxaa soo saaray abu daawuud wاnasaa'iyu wasaxaxu ibnu qusayma kadalika waxaa soo saaray axmed ibnu maaja ibnu qusayma bayhaqi alimaam اlbagawi طaxaawi fii sharxi macaani اlaahaar ayb xadiidkan xukumkiisa sixatan aw dacfan waxay ku xidhan tahay kolba mawqifka laga qabo silsilada loo yaqaano ama saxiifada loo yaqaano silsilatu camr bni shucayb can abiihi can jadihi aiif nocaas ah, silsilad noocaasa ah jirta oo caana oo axaadiis far badan lagu wariyey muxadisiintu marka aad bay isugu khilaafsan yihiin saxiifat camr bni shucayb can abiihi can jadihi ma daciif ba ma saxiix ba ma xasan ba khulaasatu aqwaali aimati aljarxi watacdiil marka la soo ururiyo nuqaadooda iyo waxay qabaan badankood in ay tahay xasan inuu yahay xadiiskiisu inqiaac baa lagu sheega waa laga jawaabay dacfi baa lagu sheega waa laga jawaabay asawaab waxa weeyaan camr bnu shacayb can abihi can jaddihi haddii sanadka ka hooseeyay rag ka soya ay asaxaan ayadu sideeda kale waa xasan wey macna ayib sidaana waxaa qaba oo ku tegey inay sugan tahay axmed ibnu xambal ibn اmadini isxaaq ibn rahwiya alimaam اbukhaari abu cubayda iyo rag badan oo ka mida ah mutaahiriinta nawawi ibn xajar ciraaqi eyrkood saaawi xadiiku marka waa sugan yahay xadiiku waa sugan yahay inuu nebigu sal lay aslam shawaahidna uu leya ficlan xadiiku shawaahid buu leeyahay min xadiidi cabdillahi bni zayd iyo xadiidka miqdaad miqdaam ibnu macdi yakrib oo iyaguna dhagaha qaabkaasoo kale inuu nebigu u masaxay sheegay xadiistaasina waa u markhaati kacaysa xadiidku marka wuxuu sheegay qaabka dhagaha loo masaxayo wuxuu yidhi wa adkhala isbacayhi labadiisa farood nebigu wuxuu geliyey asabaaxatayni sabaaxataynka waxa weeyaan min atasbiix baa laga keenay subxaanalaysiga soo ma ah. lanna yani waxa weeyaan farta tasbiixsata ee ilaahay nasahada waa farta inuu u naqaano murugsatada ee suulka ku xigta ibhaamkuna waa suulka yani waa ibhaam oo suulka ah sabbaaxa ama sabbaabana waa la yidhahda sabbaaba sabbaaba waa farta laisku caayo waa midda cayda badan oo laisugu hanjabo waa laisu ruxaa marka laisu hanjaba marka laiscaayana waa laisku caaya marka sabbaabana waa la yidhaahdaa sabbaaxana waa la yidhaahdaayo yani waxa weye markaad tasbiixsanayso iyo markaad ilaahay nasahaysiiyo iyadaa kor loo qaado waa tanziih iyo tasbiix way macnaha ayib marka tan kalee ku xigtana waa alwusa baa la yidhahda alwusa waa fardhaxada tan ku xigtana waxa la yidhahda khinsar waxaan dhanaa faadumaan u naqaanaa murugsato fardhexo faadumo iyo faryaro binsar baa la tan binsar eh, ayib wa adkhala wuxuu geliyey isbicayhi labadiisa farood asabaaxatayni ee tasbiixsiga badan waa labada farood ee murugsatada ayuu wuxuu geliyey fii udunayhi labada dhagood dhexdoodu geliyey dhagaha dhexdooda ayuu geliyey ayb wa masaxa wuxuu ku tiray oo ku masaxay biibhaamayhi labadiisa suul daahira udunayhi labada dhagood korkoodu ku masaxay garoo labada faroodna waxay masaxayaan dhegta gudaheeda iyo inta daakhilka ah labada suulna waxay masaxayaan labada dhagood korkooda aahirkooda waa saas sidaasuu nabigu sal lay slam dhagaha u masaxayey ayb xadiidku marka wuxuu ku cadiyaa masxuudunayn iyo qaabka loo masaxayo cinda ahlilcilmi waxay qabaan badankood jumhuurtu waxay qabaan dhagaha masixidoodu waa sunna ee waajib maaha sidaana waxaa dooranaya ibnu xasm xadiidka waxaa kaloo la qaadanaya leanna waxay leeyihiin ficil unbay ku soo arooreen mooye amar soo aroor waxaa kaleeto iyadana xadiidku inoo faa'ideynaya kayfiyada loo masaxayo alimaam tirmidi wuxuu yihi waalcamalu cala hada cinda akari ahli اlcilmi yarawna masxa ludunayn dufuurahuma wa butuunahumaa culimada badankood waxay qabaan dhagaha markii la masaxayo gudahana in laga masaxo korkana in laga masaxo ayb su-aasha taagan baa waxay tahay marka dhagaha marka la masaxayo ma madaxaa lala masaxayaa ma wejigaa lala masaxayaa ma biyo madax bannaan baa loo soo qaadaya biyo madax bannaan in loo soo qaado xadiidkeedu waa daciif tabar ma laha mana sugnaa in wejiga lala masaxo waa ra'yi culimmada qaarkood qabaan sajada laka wajhi muxuu ah wa samcuhu wa basaruhu xadiis noocaasaa jira soo garanaysaa samcuhu wa basaruhu samciga waxaa loo idaafeeyey wejiga soo ma samcuhu wa basaruhu samciga damiirkiis wejiguu noqonaya wuxuu noqonaya marka samcu lwajhi samcigiiyo dhagihiya marka waxaa loo idaafeeye wejiga wabitaali wejiga marka la dhaqayo baa lala masaxaya bay culimada qaarkood qabaan waa istidlaal waxoogaa asagana si u waay sawaabka xooga badani wuxuu yahay dhagaha waxaa lala masaxayaa madaxa biyo cusubna loo soo qaadi maayo marka madaxa la masaxo ayaa gacantiiyo qoyan baa dhagaha lagu masaxaya waxaana taa faa'iideynaya xadiidka duruqdiisa marka laysu geyo xasanka noqonaya hadduusan kaba saramarin ee uu nebigu yuri sal lay slam aludunaani min alra's labada dhagood madaxay ka mid yihiin labada dhagood madaxay ka mid yihiin bimacnaa madaxa ayay la xogm yihiin isagaa lalama saxay axaadiista suganna waxay tilmaamaysaa iyaduna nebigu sal lay waslam markuu madaxa masaxo isagoon biyo cusub soo qaadin inuu dhagaha masixi jiray sidaasay axaadiista saxaaxe suganna ay tilmaamaysaa amaa xadiiska dhahaya dhegihiisa biyo cusub buu usoo qaaday waan u tegi doonaa iyadu waa daciif ma sugna saas daraaddeed madaxa la masaxaya kadibna dhagaha lala masaxaya an abi hurayraa radi allahu canhu qaala wuxu hi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortay istayqada uu tooso axadukum midkiin min nowmi hurdadiisa markuu ka tooso falyastanfir ha sandaarsado alaaan saddex goor sanka biyaha ka soo saaro soo firdhiyo maxaa yeele faina shayaana shayaankii ayaa yabiitu baryaya calaa khayshuumihi sankiisa dhexdiisa alkhayshuum jamcuhu khayaashiim waxaana la yidhaahdaa bacraarka bacraarka yani sanka gudihiisa kor markii lasoo aado wey man muttafaqun calayhi xadiidkaasi sixadiisa waa laisku waafaqsanya lafdiga bukhaari waxa weeye ida istayqada axadukum midkiin hadduu tooso min manaamihi hurdadiisa hadduu ka tooso oo fatawada'a uu weyshaysanayo falyastanfir alaaan saddex goor ha sandaarso lafdigaa bukhaari waxay inoo qayday ruux kastoo hurdo ka kacay inuu sandaarsada ma ahee ruuxii hurdo ka kacaye wayse raba unbaa sandaarti laga raba ma lafdigan meesha inoogu yaalla hadda haddaan qabanno waxay noqonaysaa ruux kastoo hurdo ka kaca ama wayse rab ama wayse haw kicin marba haddaa hurdo ka soo kacdo sanka biyo geli saasaa laga fahay laakiin riwaayada lafdiga bukhaari baa inoo qaydayo fatawada'a ay araada alwudu haddaad wayse rabto way manaa saas way manaa cilada nabigu uu ku cileeyey waxa wey sal ly slam faina shayaana yabiitu calaa fayshuumihi shayaanku wuxuu baryaa oo uu sidiisaba yani waxawy joogaa dadka sankiisa bini aadamka duleeladu ka galaa samanaafidu linsaan shayaanku wuu ka galaa markaasuu waxa weeyaan jidhkiisa baryaya xididaduu raacaya saas daraaddeed baa in badan waxay soo aroortay in laga xirsi oo ilahi subxana wa tacala laga magan galo saas man yani waxa weye ina shayaana yajri min ibni aadam majra dam markaasuu qalbigaa u tegaya qalbiguu la xidhiidhahayaa uxudanuu ka dhaadhicinhayaa dhiiggiibuu raacayaa madaakishuu gelaya wahaakada saas man ayb marka wasakdiisii baa la doonaya meesha in laga nadiifiyo wasadiisii ila meel shayaan ku baryey soomaalbalaayo matala meel yani cid kale ku bariday baaba habeenkii wuxuu kaga tegey wax badan kaga tegey shaydaan meeluu ku baryay soo kama siqtas wax badan buu kaga tego wasakh marka wasakhdii baa laga nadiifinaya oo macnaha waxa way laga dhaqaya yastanfir buu yidhi istinsaarku markii la keli yeelo yastalzimu listinshaaq ah, waa laba kelimo istinsaarka istinshaaqa waxaa la yidhaahdaa istinsaar istinshaaqu markay keligee tahay waxaa ka laazimaya istinsaarkii limaada lana waxaan dhihi laha alistinaar markuu keligii yahay istinshaaqa ka laasimaya saas lanna istinsaarka maxa la biyaho la soo saaro sooma ay biyaha aada soo saarayso soo marka hore maada gelin waa istinshaaqii marka wakadalika alistinshaaq waxaa ka dhalanaya isagana alistinsaar oo biyina soo celisaa haddiise meesha ay wada yimaadaan oo ay xadiiska kusoo wada arooraan oo sida kii xadiiskii cusmaan oo kale soo ma wastanshaqa wastansara hadday siyaaqay meesha isugu yimaadaan istinshaaquna macnuu yeelanaya gooniya istinsaarkuna macno gooniya oo istinshaaquna wuxuu noqonayaa biyaha kor sanka loogu jiidayo la gelinayo istinsaarkuna markii laga soo saarayo biyaha laga soo firdhinayo sanka saas man saasay kale noqonaya kelimaad noocaasaa jira oo yani ku badan luqadda carabiga bal ku badan sharciga sida kalimat liimaan walislaam oo kale soma yani markay mid walba goonideedii tahay ta kalena macnaheedii way wadataa markay isu yimaadaanna mid walba macno khaasa yeelanaysa saas way macnaha ida ijtamaca eh, iftaraqa waida iftaraqa ijtamaca saasoo kale macnaha macnuhu waa kala laazimaya sida kelimada miskiin iyo faqiir oo kale ida ijtamaca iftaraqa faqiirkuna macno gooniyu yeelan miskiinkuna macno gooniyu yeelan waida iftaraqa ijtamaca markay mid walba goonideeda u taagan tahayna tii kale macnaheeda way wadata saas man oo kelimaada badanoo nocaas o kale jira man ayb xadiisku marka wuxuu inoo faa ruuxu markuu hurdada ka kaco inuu weysaystana uu rabo inuu sandaarsado waxaana deliishaday xadiidka culimmadu qabta sandaarsigu inuu waajib yahay waana mashhuur madhabi alxanaabila xanaabiladu madhabkoodu sida caanka ku a ah waxay qabaan sandaarsigu waa waajib qabayska iyo weysaysiga labadaba sidaasaana saxiixa sidaasaa saxiixa maxaa ku tusaya lianna waa amar soo ma falyastanqir amarna muxuu faa'ideeya wujuubbuu faa'ideeya saarif sarfiyo oo cad oo nas ku ah wujuubka ka sarfiyana ma hayno jumhuurta oo qabta inay sunno tahay ina waajib ahayn baa waxay yidhaahdeen amarkan wujuubka waxaa ka sarfinaya aayadda qur-aanka laguma sheegin faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum waarjulakum ila alkacbayn sandaarsigu hadduu waajibi waa lagu sheegi laha bay dheh laba midba waa lagaga jawaabiyo waa mida horda aayaddu intay sheegtay un waajib ma ahee in kaloo axaadiista nebigu ku dartay baa jira axaadiistuna waa xujo siduu qur-aankuba xujo wey soma waa midda labaade faqsiluu wujuuhakum markii la yidhi sanku waa weji halkaasuba sandaartu galay bay dheheen qolana wejiga dhaqa sandaarsiga iyo luqluqashadu labaduba halkaasay gelayaan bay dheheen adiga mid la yidhaahdaba sida raajixa waxay ah sandaarsigu ma aha mustaxab ma ahe waa waajib sida xanaabiladu ay qabto ayaa xoog badan ayb waxaa kaloo yidhaahdeen iyadana xadiis baa jira la yidhaahdo xadiisu alacraabi oo nebigu igu yuri sal ly aslam tawadac kamaa amaraka allah u weysaysto siduu ilaahay ku amray markaasu wuxuu dhaqay u sheegay wejiga dhaqidiisa gacmaha dhaqidooda sandaarfigi iyo luqlaqashadii midna kuma sandarin xadiiskaana waxay dhaheen hadduu waajib yahay waa lagu sheegi isla jawaabtii lafteedan baa lagaga jawaabaya yaa ima in la yidhahdo wejibuu galaya yaa ima in la yidhaahdo naskani hadduusan sheegin nas kalaa sheegay soma yani waxa weyaan hal nasna inay ku wada laazim ah ayb usuusta hadday cilmi siyaada faaidayso la dhihi maayo nas hebel laguma sheegin wa canhu waxaa laga warinaya abu hurayra radi allahu canhu abu hurayre waxaa laga warinaya ida istayqada hadduu baraarugo tooso axadukum midkiin min nawmi hurdadiisa hadduu ka tooso falaa yakmis yuusan dhex gelinin yadahu gacantiisa yuusan dhex gelinin fil inaai weelka yuusan dhex gelinin xataa yagsilahaa ilaa uu dhaqo gacanta alaaan saddex goor ilaa uu dhaqo maxaa yeeley fainahu isagu ciladu waxa weeye inahu isagu laa yadrii ma uu oga ayna xageebay baatad bariday yadhu gacantiisu xalay isagu waa iska maqnaayo miyirkiisu waa maqnaay gacantuusa xaggay joogtay waay xaggay taallay maxay ka shaqaynaysa ma garanaysa muttafaqun caleyhi xadiiska waa laisku waafaqsanya whada kanina lafdu muslimin muslim lafdigiisii wey kadalika tirmidi ibn maaja lafdigoodii wey lafdiga bukhaari waxa weeye ida istayqada axadukum min nawmihi midkiin hadduu hurdada ka tooso falyaqsil yadahu gacantiisa ha dhaqo qabla an yudkhilaha fii waduu'ihi intuusan biyihiisa dhexgelin biyaha uu ku haysana intuusan dhexgelin ha dhaqo faina axadakum laa yadrii ayna baatat yaduhu midkiin ma oga meeshay gacantiisu bariday ayb <clears throat> falyaqsilha alaaanta tiradaa alaaanta ah ruwaaddu qaarna way sheegeen qaarna way gooyeen alaaanta iskumayna waafaqin qaar baa xadfay qaarna way sheegeen adigaal muhim way sugan tahay xadiidku marka wuxuu kutusayaa hurdada marka laga soo kaco ruuxu intuusan weelka gacanta gelinin in la doonayo inuu weelka dhaqo jumhuurtu waxay qabaan hurdada aad ka soo kacday ama hurdo maalin ha noqoto ama hurdo habeen ha noqoto horta waa isku mid bay dheheen laakiin imaam axmed caleyh raxmat ullahi baa wuxuu yidhi hurdada hadda loo jeeday xadiidku ka hadlay waa hurdadii habeenka bas xageed ka qaadatay baa layidhi waxaan ka qaatay buu idhi fainahu laa yadri ayna baatat yadhu albaytuuta waxaa la yidhaahdaa waa habeenkii soma habeenkii baa la yidhahda habeenkii joogideeda la yidhahdaa baytuuta laakiin maalintii lama yidhahdo baata halkaasuu maray marka hurdo habeen baa laga hadlaya waxaan xoojinaya abu daawuud iyo tirmidi lafdigooda wuxuu yidhi idaa qaama axadukum min alleyl midkiin hadduu hurdada habeenkii ka soo kaco waxay xoojinaysaa baasadba in laga wado hurdada habeenkii jumhuurtu waxay yidhaahdeen maya eh ama hurdo habeen ha noqoto ama hurdo maalin ha noqote gacanta waa la dhaqi haddii lasoo kaco waxaanan ka faa'iidaysanaynaa cilada oo cilladu maxay tahay faina axadakum laa yadri ayna baatat yaduhu habeenkii hurdadeeda iyo hurdada maalintiiba ciladaasi ma ka dhexaysa mise kama dhexayso maalintii markaad seexato si fiican hurdada aad u gasho gacantaadi meelay joogto miyaad ka warhaysaa ma kama warhaysa habeenkiina kama warhaysa waa isku mid baydha marka maadaama ciladu ay shaamilo tahay oy labaduba geli karaan balaash marka inaynu ku qaydno oon idhaahno hurdadii habeenkii baa laga wadaa iyadoo ciladu ay shamlinayso waxay leedihiin yani waxa wey waa jumuud saas waa jumuud waa nooc daahirinimo marka maadaama ciladu weliba ay mansuuso tahay cilada hala faryeelaya jumhuurtu macnaha marka habeen iyo maalinba watagi doona noqotee markii lasoo kaco ayaa la dhaqaya imaam axmed waxaa ku waafaqsan in hurdada habeenkii basa loola jeedo isxaaq iyo daawuudin aahiri ibni xamina wuu dooranaya weliba ayb in la dhaqaayo ma waajibba mise waa mustaxab shaafici maalik calayhim araxma waxay iyagu leeyihiin amarku waa linadbi amarku waajibnimo meehe waa sunanimo oo xaggeed ka qaateen bale waxaan ka qaadanay bay leeyihin waxaan ujeedaa riwaayada amarkuna waa lilnadbi riwaayada nahyigee lafdigan hadda maynuso inoo yaallana waa lilkaraaha maxaad kaga sarfiseen baa le taxriimka oo riwaayada nahyigana taxriim kaga sarfiseen midda amarkana aad kaga sarfiseen wujuub kaga sarfiseen waxay yidhahdeen waxaanu kaga sarfinay cilada marka la fiiriyo iyo shayga xukumka lagu xidhay waa shay shaki keenaya shakiguna wujuub ma keeno annagoo ku calfalayna qaacidadii ahayd alaslu aw istisxaabu اlasli asalka shaygu soo inuu daahir yahay maaha asalkaa lagama baxo ilaa biyaqiin soo ma ruux markuu seexanayo gacantiisu daahir ma u ahay gadaal dambe markuu hurdadii ka soo kaxay gacantii ma meel wasakhay gashay ma meel nijaasay gashay waa arrin shakiya soo ma qaacidaduna waxay ahayd alyaqiinu laa yazuulu aw laa yuzaalu bishak yaqiin baan haynay shaki baa dib ka yimid shakigaasi ma keenayo zuulintiisu wujuub ma keenayo laakiin istixbaab buu keenaya bale leanna aslabba fi shariicaay leeyihiin shakigu ma keeno wujuub ma keeno haddaan salaadaada shaki ku galo haddii shay kale shaki ku shaki hadduu yimaado sideedaba ma keenay leeyihiin luzuum iyo wujuub ma keeno sidaasay marayaan shaafici iyo maalig iyo kayrkood oo waxay leeyihiin amarkan wujuub ma aha ayib tacliilaadkaas adiga ha mareen laakiin laa shaka daahirka xadiiska waxaa laga qaadanaya dhaqiddu inay waajibta saasaa ka muuqata ayib culimada qaarkood ba waxay leeyiin maadaama cilladii la fahmay cilladii maadaama la fahmay ruuxa muslimka ana sidiisaba markuu seexanayo uusan jidhkiisuba nijaas lahayn xataa xubinka taranka xataa meel walba uu istijo qabaa inuu weyseqabku seexdaa laga yaabaa gacantii meel kasta hadday gasho ilan saxarada caloosha ku jirta iyo kaayada gudaha ku jirtay u tegi mayso meel kastay martaba lu daahiray maraysa sooma ayib maxaa nijaasoo laga dhaqayaa wey marka maxaa nijaasoo laga dhaqayaa taasay ku xoojiyeen culimmada qabtaay dhaqidda la waxa weeyaan waa tandiif iyo unyani waxa weye nooc uun yani taxadar ahaan mooye wax nijaaso hadda laga dhaqayaay meesha ma yaalay dheh ana nijaaso maleba ruuxi waaba daahirba macnaha halkaasay ka laazimiyeen oo yidhaahdeen hadda xataa haddaynu yidhahno waaba mustaxaba oo waajib ma aha ruuxu hadduu gacantiisa duuduubo ama uu mara ku duuduubo ama uu bahlihii gacanta la gelin jiray intuu gashado ku seexdo oo uu soo kaco uuhubaa gacantiisa inaysan meel xun aadin ama gacmihiiba hadduu meel ku xidho ku hadduu soo kaco amarkii ma haystaa wy marka ninkani waa ogyahay fainahu yadri ayna baatat yaduhu wabitaali ma gelayo fainahu laa yadri ayna baatat yaduhu an laii bni sabura radi allahu canh almuhim waxa weeye amarka nebigu hadduu soo aroro sal lay slam sidiisaa in loo qaato sidiisaa in loo qaato hadday ciladu mansuuso tahayna oo nasan ciladu marna waa mustanbata marna waa mansuusa xadiidkan oo kale hadda ciladiisa waa mansuusa wabittaali ciladu waa muctabar mar hadday mansuuso tahay waa muctabar wacan laqiiq ibni sabura radi allahu canhuma radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasul lah sl lay sl rsulku wuxuu yidhi asbiq dhammaystir alwuduu'a waysada wayse qaadadka asbiq dhammaystir oo kaamil yeel alwuduu'a wayse qaadadka wakhallil isdhexgelgeli bayna alasaabici faraha dhexdoodana isdhexgelgeli faraha lugaha iyo faraha gacmaha labadaba isdhexgeli wabaaliq ku xeeldheerow filistinshaaqi sandaarsigana ku xeeldheerow oo macnaha waxa weyaan ku fogowa ilaa an takuuna inaad tahay mooyaane saa'iman mid sooman inaad tahay mooye oo haddaad sooman tahay sandaarsiga ha ku fogaane ha ku xeeldheeraane sayna biyuhu kuugu cararin oo soonkaagii dhib u gaadhin akhraja waxaa soo saaray alarbacatu afartii ahlu sunanka wa saxaxu waxaa saxix yeelay ibnu khusayma kadalika waxaa soo saaray axmed ibnu khusayme laftiisa ibnu xibbaan bayhaqi iyo xaakim waxaana saxiixiyey xadiidkaasi alimaamu tirmidi xaakim bagawi fii sharxi sunna ibnu qaطaan abulxasan ibnu qaطaan fii bayaani alwahwi wاliham ibnu mulaqin annawowi ibn xibbaan ibn xajar iyo keyrkood adiiku marka waa xadii sugan xadiiku laqiita ibnu sabura wuxuu leeyahay xadiiku qiso dheeroo ka horraysu leeyay qiso dheer buu leeyay laqiit ibnu sabura wuxuu ka mid ahaa qoys uu ka dhashay ree la yidhaahdo reer bani muntafiq qoyskaa wafdigooduu la socday rasuulkaan u nimid buri sal lay slm markaan rasuulka u nimid sal lay slam falam nusaadifu fii manzilihi nebiga gurigiisii waa maanaan ka helin buuri gurigii uu ka maqan yaha wasaadafnaa caaishata uma almuminiin caaishaan guriga ugu nimid ayb faamarat lana bikhasiiratin fasanacat lana cunta inoo hagaajisay buui waxaa naloo keenay buu ihi dabaq weel yani ay timiri ku jirto uma jaءa rasul lah sal lay sl markaasu rasulku yimi caaisho intay martidii fadhiisiisay oy cunto u keentay u hagaajisay ay ladan yihiin buu nabigu kor ka yimi salawatu rabbi waslamu aleyh waxaa laga qaadan ninka hadduu maqan yahay guriga ka maqan yahay oo martiyi guriga timaado haweentu eryi mayso Ah, way soo dhaweyn way fadhiisiin sida xadiiskii aayaddii uma latus'aluna yowmaidin cani naciim soo garamaysaan abubakaroo ah, nebigoo wareegahayo gaajo ay soo saartay abubakaroo isagana gaaja gurigiisa ka saartay cumaroo wareegahayo gaaja soo saartay waa kuwa kulmay kadibna nin saxaabada ka mida gurigiisii bay tageen ninkii waa maqan yahay haweenaydii ugu tagay way fadhiisiisay maanta marti iga fiican teeda bay fadhiistay martiqaad bay waxay heshay bay u keentay ninkii baa korkayid wahaa kada sidaas ceeb ma lanna asalka waxa weeye yani waxa weeyaan martiqaadiddu waa karam waa sharaf saas man marka ninku inuu joogo laazim maaha hadday haweenta loo yimaado iyadoo guriga joogto way soo dhawaysa man way soo dhawaysa markaasay cunto u keena markaasuu nabigu kor ka yimi salawatu rabbi wasalaamu calayh markaasu wuxuu yihi hal asabtum shay-an aw umira lakum bishay war waxma laydin siiyey xun ma laydin amray wax ma laydin keenay mise waa qatantiin markaasaa waxaan idhi bu ihi qulnaa nacam ya rasuula allah rasuulka ilaahi ha waa naloo keenay fabaynamaa naxnu maca rasuli lah sal lay slam juluus buui annagoo markaa nebiga la fadhina id dafaca araaci hanamahu ila almarax adhigii baa la soo kii ai jirkahay aiga n raacay baa adhigii meeshii uu yani fadhiisan jiray buu keenay wa macahu sakla oo xar yar buu wadaa marka taycar oo xar yaroo macnaha waxa weyaan oo ciyays ayuu marka kor iyuu ku wadaa yani gacanta ku wadaa markaasaa nebigu wuxu yuri sal lay sl maa waladad ya fulaan war hebelow maxay dhashay buui ila waxari haddaad haddaad maqasho neef baa dhalay sooma maxay dhashay ah, yani ma orgiba mise waa waxaro markaasaa wuxuu yidhi bahma yaa rasuul allah waxar bay dhashay markaasaa wuxuu yidhi fadbax lanaa makaanahaa shaatan maadaama adrhigii ay waxari ku soo korodhay booskeeda neef adhi oo weyn inoo soo qabo inoo gowracbu ah. markaasaa nebigu wuxu yhi sal lay slam wuxuu u qaatay marka martidani inay u qaadato neefkan la gowracayo in iyaga dartood loo gowracayo ah. markaasaa nebigu wuxu sal lay slam oday martidu hadday u inaad iyaga u dadaalayso iska daa bay ku hadday baahan yihin waa xishoonaya shaq iska daa xoolaha gawrici bay leeyihin waa dhereysana nebigu marka wuxuu ku yidhi sal lay waslam laa taxsabunna anna min ajlikum dabaxna ha u qaadanina inaan dartiin u gowracnay dartiin umaanaa gowricin lanaa hanamu mia adhi boqol neefaanu leenahay oo tiro ah laa nuriidu an yaziida an taziida calaa mia arigaa boqolkii noo jooga ma rabno inuu boqol ka bato boqolkaa tiradaasaan rabnaa inuu ku ekaado faida wallada araaci bahmatan dabaxnaa makaanaha shaatan bu weligaa nasaafa caada ah markuu adhi uu neef ka dhaliyo oo waxar ama orgi ku kordho si ayna boqolka u dhaafin mid weyn baanu qalanaa buuri markaasaa waxaan idhi buuri waxaa odhanaya laqiit ibnu sabura waxaan idhi buuri ya rasuula allah ina lii imra'atun waina fii lisaaniha shaya haweeney baan leeyahay waana haweeney carabkeeda balaaya ku jirto yani bada albada waa haweeney carab xun oo af xun oo caysanta ayib markaasaa nebigu wuxu ur sal lay sl faaliqha idan ee iska sii daa haweeney af xun miyaa la haystaa fasax buui taas ayib markaasaa wuxuu yidhi waxaa idhi rasuul ilaahay ow ina laha suxba walaha minii walad muddana waan soo wada joognayo muddan saaxiibku ahay caruurna way ii leedahayo iguma fududa inaan sii daayo xataa ha afxumaatee wy man afxumadeeda inaan kusii daayo iguma fududa markaasaa nebigu wuxu sl l ay xidha wacdi marka dee wax u sheeg fain yakun khayran fasatafcal hadday khayr tahay way yeeliye khayr u sheeg buu nabig sal sl o waaniyo afxumada ka waani ayb walaa tadrib daciinataka ka darbika amataka buu nabig sl haweenaydana ha iska garaaci macnaha waxaa laga yaba inuu nebigu ka fahmay inuu malaha u marmarsoonayo aan garaaco maadaama ay afxun tahay xaaskaaga ha garaacen sida addoonta loo garaaco kale bu nabig sal lay sl ha garaacen marnaba garaacista ka taa ayib markaasaa waxaa igu yihi ya rasuul allah akhbirnii can ilwuduu bal weysada iiga waran warkaa dheer baa marka ka horreeyey markaasuu nebigu wuxuu yidhi asbiq ilwuduu'a wakhallil bayna alasaabic xadiidku marka qisadaa dheer buu leeyahayo ay a'immadu ku soo saareen ayib qaybta ugu horeysa marka jumlada hore asbiq lwuduuca weysada dhammaystir weysada dhammaystir weysada dhammaystirkeedu waa waajib waa waajib dhammaystirka laba ah dhammaystir mustaxab ah iyo dhammaystir waajib ah xubinka inta dhaqidiisu ay waajibka tahay in la gaadhsiiyo waa laazim waana farad haddaad ka tagtana maba asaxayso weysadii intaa wixii ka siyaada ah waa dhammaystir laakiin waa dhammaystir mustaxab ah asaga laftiisa amarka waa galaya oo dhankan wuxuu ka noqonaya mustaxab kan horena wuxuu noqonaya farad saas daraaddeed isbaaq waajib ah iyo isbaaq mustaxab buu noqonaya saas way manaa wailun lilacqaabi min annaar wakhallil bayna alasaabici farahana isdhexgeli takhliilka waxaa la yidhaahdaa faraha gacmaha inaad saa isu dhexgeliso faraha lugahana gacanta bidixda faryaradeeda inaad lugta faraheeda xagga hoose ka marmariso si ay biyuhu u gaadhaan macnaha takhliilka labada way gelayaan kuwa lugaha faraha lugaha iyo faraha gacanta labadaba jusiyadaasi takhliilka ah yacni waxay leedahay shawaahid xadiid cabdullahi bn cabaas iyo keyrkii laga warinayay nebigu wuxu uhi sal lay waslam ida tawada'ta fakhallil bayna asaabici yadayka wa rijlayk markaad weysaysanayso lugahaaga iyo gacmahaaga farahooda isdhex gelgeli tirmidi axmed iyo xaakim baa soo saaran waana xadiis saciil hayriya axmed iyo tirmidi ibn maaja ayaa waxay soo saareen bukhaarina wuu taxsiiniyey yani waxa wey isaguna xadiidkaas ayay soo saareen waana xadiid xasana oo soomay macnaha ayib waxaa kaloo sugan ay warinayaan axmed iyo tirmidi maaja bukhaarina uu taxsiiniyey takhliilka gacanta lagu takhliilinayo inay tahay bilyadi lyusra bilkinsar yani waxa weeyaan gacanta bidixda ah farteeda khinsarka khinsarku waxaa faryarada midda ka horeysa waay soma in sar labaatan way man waa faadumo midaan lahayn man ah taasaa marka lagu takhliilinaya xaqiikaa takhliilku marka waa subanya takhliilku marka ma waajiba mise waa mustaxab hadday biyuhu gaadheen meeshii loo baahnaa inay gaadhaan oo faraha dhexdooda hadday gaadheen takhliilku markaa mustaxab buu noqonayaayo waa min baabi takmila markaa soma hadday ayna biyuhu gaadhinna takhliilku waajib buu noqonayaa lianna xubin in la dhaqo ay waajib ahayd bay biyihii gaadhsiinaya takhliilku gaadhsiinaya saasaa marka loo kala qaadaya amarkuna halkaasuu ku wajahaya mar mustaxab buu noqon waa markii xubinka biyuhu gaadheen inaad takhliil sii samayso waa ta'kiid iyo sii adkayn waana mustaxab markii biyuhu aynan gaadhin takhliilka biyaha lagu gaadhsiinaya markaa wuxuu noqonayaa waajib iyo farad buu markaa noqonaya sandaarsiga ku xeeldheerow ila an takuuna saa'iman inaad tahay mid sooman mooye kuxeel dheerow bimacnaa waxaa laga wadaa biyaha sanka ku fogee kor u jid ah, ku fogaade ahrajhu waxaa wariyey xadiidka alarbacatu wasaxahu waxaa wariyey waxaa saxiix yeela ibnu qusaym waliabu daawuuda abu daawuud waxaa u sugnaaday fii riwaayatin riwaayo dhexdeed waxaa ugu sugnaatay idaa tawada'ta abu daawuud riwaayo uu wariyey dhexdeeda iyaduna waxaa ku yimid idaa goortii tawada'ta aad weysaysanayso famadmid luqluqo famadmid luqluqo lafdigan waa lafdu اmr sooma luqluqo soo amar ma wاlmru yaqtadi اlwujuub ila ida kana hunaka sarif wbitaali almadmadatu waajiba xadiis saas faaidinaya soo ma ah, luqluqashadu inay waajib tahay buu faa'ideynaya waana sida uu ku tegey alimaamu axmed caleyh raxmatullah iyo hayrahu xanafiyadu way kala qaadeen shaaficiyadii maalikiyadu waxay dhaheen waa mustaxab laakiin alimaamu axmed fi lmashhuuri canhu wuxuu yidhi luqluqashadu waa waajib oo waajibaadka weyse qaadadkay ka mid tahay wuxuuna deliishaday lafdigan amarka ah yani waidaa tawada'ta famadmid waana daahirka amarku siduu faa'iideynayo wey saarifna ma jiro saarif cad ma jiro oo ka sarfiya wujuubka istixbaab u sarfiya lama dhihi karo aayaddaa saarifa maxaa yeelay waan ka soo jawaabnay sooma aayaddaa saarifaho laguma sheegin aayadda lama dhihi karo axaadiista kaleeto ficil bay ka dhigtayna lama dhihi karo ficilku wuxuu ku tusayaa istixbaab amarkuna muxuu ku tusayaa wujuub wabitaali laa tacaarud axaadiista aan sheeginna kama hor imaanayso xadiidka sheegayna waa nas madax bannaan axaadiista ka tagtayna raggii warinayey baa ka tegayo ama aan arkin ama aan loo sheegin ama ka gaabiyaa dhici karaysa sidaas daraaddeed laguma caaridi karayo axaadiistaas kan laguma caaridi karay sida sawaabka marka raajixa waxa weeye luqluqashaduna waa waajib sandaarsiguna waa waajib saas soo marnay lanna labadaba amar baa ku yimid hada wabilahi tawfiiq wsali allahuma sallim cala nabiyina muxamedi wala ali saxbi